bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cbd اllahi الcusaymin غafar allah lah wlahm jamica biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waali waslem alraaximuuna irxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرaxmة رaxmaة الmcalimiina bاlmutacalimiina bإqrاhim usul اlmutuun khasatan usul xadiiث اlmustaفى wrasuل اmujtabى slى اllah عlيh wعlى آlihi وصxaabatihi أجmacin liyafuuz bsacaadat اlcajl اlأjl fahada huwa اlmajlis الthaamin min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaab اlwaafi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 bayaan ahliha baabkan waa baabka sideeda baabka e, tobanaad baabu hadihi اlummati nisfu ahli اljanna baabka wuxuu u baab hadihi lumma ummaddan oo tan ah oo maxamed ah nisfu ahli ljannati ahlu jannada niskeeda inay yihiin ayuu baabkan u baab yahay weeyaan ummadaha min nabi aadam calayhi wacalaa nebiyina asalaatu wasalaam ilaa ilaahay uu subxaana wa tacaala adduunka kala wareego ou ka guriyo inta udhexaysa wixii ummad oo soo maray markii laisku daro wixii jannada ka gala ummadda nabi maxmed calahi salatu slam nusi ay ka yihiin nuska kalena ummadihii kale waa wax ilaahay subxana wa tacala aada loogu mahadiyo xadiidka boqol iyo saddexaad an cabdillahi bn mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhu ardaahu qalu hir abdullahi bn mascuud kunnaa waxaan ahayn maca nabi nabigaan la jirnay sala allahu alayhi waali wasalem fii qubatin teendha ayaan nabiga kula jirnay fa qaala wuxuu yidhi atardowna miyaad raalli ku tihiin an takuunuu inaad ahataan rubuca ahli ljannati ahlu jannada inaad rubac ka noqotaan afar meelood hal meel aad noqotaan miyaad raalli ku tihiin qulnaa waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi atardowna miyaad raalli ku tihiin an takuunuu inaad ahaataan ulua ahli ljannati ahlu jannada saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel inaad noqotaan raalli ma ku tihiin qulnaa waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi atardowna miyaad raalli ku tihiin an takuunuu inaad ahaataan shatra ahli ljannati ahlijannada nuskooda inaad noqotaan miyaad raalli ku tihiin qulnaa waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi waladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamedin nabi moxamed naftiisa biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye innii anii la arju waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad ahaataan nisfa ahli ljannati ahlijannada nuskooda inaad ahaataan aan rajo weyn ka qabaa weeyaan wadaalika arrinka asagana sababtii waxay tahay ana aljanata jannada laa yadkhuluhaa ma gala ilaa nafsun muslimatu naf muslimada mooyane naf kala jannada alla ma gasho weeyaan wamaa antum adinkana ma tihiin fii ahli shirki dadka ahlu shirkiga markii lidiin barbardhigo ilaa kashacrati albaydaa tinta cadoo kale oo fii jildi thawri debiga ama dibiga madow fii jildi athawri dibiga haragiisa alaswadi ee madow ku sugan mooyane aw ka shacrati amaba tinta asawdaa ee madow fii jildi athawri dibiga tintiisa amaba mxuu ah haragiisa alaxmari ee cas weeyaan nabigeena calayhi sala slam bashaaradaas ayuu bashaaraynayaa khulaasadan waxay tahay waxaan rajayna u leeyahay inaan ummad ummadaha jannada gala inaad nus ka noqotaan maxaa yeelay dadka jannada gala waa ahlu islaam waa ahlu tawxiid waa muslimiin adinkana marka tawxiidka iyo muxuua laisu fiiriyo dadka ahlu islaamka ah iyo kufriga marka laisbarabdhiga waxaa weeyaan kufriga wuxuu idin noqonayaa wax aad u tiro badan adinkan waxaad noqonaysaan neef lo ah ama debi tintiisa saaran oo haraggiisa saaran debigaasoo ama madow ama casaan hal tin oo ka bedelan ama cadaan ha noqoto ama madow ha noqoto oo ka bedelan ayaad la tootihiin weyaan oo gaalada ayaa balaayiin albalaayiin oon la koobi karin adinkana dad muxuu ah islaamkana muslimiintana waxaa weyaan aad bay u yaryihiin weyaan saasuu nabigeena cadayna alayh slat slam baabka baabu baabu ahli luraf dadka qolalka sarsare geli doonaan ood rabbi subxana wa taala siin doono ayuu baabkan u baabiyay jannada gudaheeda xadiidka boqol iyo afraad can abi saciid waxaa laga wariyey alkhudriy radia allahu tacala anhu can nabi nabigan wuxuu ka wariyey sala allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi ina ahla aljannata ahla jannada yatara'awna waxay isugu farfiiqaan oo istusiyaan ahla algurafi dadka qolalka ku sugan oo min fowqihim ayaga ka sarreeya dadka qolalka iyo dabaqyada sarsare ku jira ayay farsiga ugu fiiqayaan istusinayaan weeyaan say isu tusinayaan tatarauna sida isu tusisaan adinka kamaa tatarauna sida isu tusisaan alkowkaba xidiga alduriya ee iftiinka badan alhaabira ee mxuuah ku fogaaday fil ufuqi jiha oo dhan muxuu ahay dhankaas ka muuqda waxaa weyaan sidaa isu tusisaan ayaad waxaa weyaan ay isu tusiyaan min almashriqi oo dhanka qorax ka soo bax aw ilmaqhribi dhan muxuu aha qorax u dhac weyaan litafaaduli baynahum kala fadli badnaanta dhexdooda ahaatay ayaana saas ay u dhacaysaa weeyaan qaaluu waxay yidhn ya rasuul tilka ta iyada ah guryaha iyagoo farta iskugu fiiqa tilka iyada manaasil lambiyaa ambiyada muxuu ahay miya laa yabluqa usan gaaraynin boosaskooda manaasil ambiya ambiyada boosaskooda miya laa yabluqa usan gaaraynin hayruhum ayaga waxaan ahayn qof ayaga aan ahayn ma gaaray miya oo meesha iyada ambiyada gooni u lah qaala wuxuu yidhi inay ayaga hayrkood gaarin iska dhaafay hayrkood way gaarayaan oy gaarayaan oy gaarayaan weyaan wax ayaga aanan ahayn dad ayaga aan ahayn ayaa gaarayaan weyaan wladii alli baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay rijaalan waa rag oo aamana rumeeyeen bilahi alla weyne oo sadaquu ka run sheegaan ama u run sheegaan amaba rumeeyeen almursaliina kuwa muxuu ahaa lasoo diray waa dad muminiina dad kale ma aha kuwaas noocaas iyo wanaagaad la kulmi doona weyaan walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan dadka istusinayaan jannada ay ku jiraan la socda dadka farti fiiqayaan naar iyo bannaan ma joogaan waa dad jannada lagama qabo wax gaaran waa leeyahayba id cid ugu dhawaata qolyaan hadda mxuu ahaa dayackameedyadii howlahan i ku dhaqaaqay iyo sawaarikhda way gaari laayihiin xidigihii xidigihii way gaari laayihiin ayb baabu tabiix ahli janati ahlujanaa tabiixdeeda ayuu baab yahay way baabkan xadiidka boqol iyo shanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardahu qaal wuxuu yihi jaabir qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem yakulu waxay cunayaan ahlujanati yakulu way cunayaan ahluljanati jannada ahlu jannada waxbay cunayaan fiiha jannada gudaheed wa wayashrabuuna ay cabayaan walaa yataqawatuuna ma saxaroodaan walaa yamtakhituuna ma xahatuftaan ama xaaka ama qaaxa waxaa tidhahdaba walaa yabuuluuna ma kaadiyaan walaakin warka lagu laabaya طacaamuhum cunadooda daalika daaka eka isaga ay cuneen muxuu noqonayaa jushaaun waa daaca oo qofku u deecsado weeyaan karashxilmiski miskiga dhididkiisoo kale yulhamuuna waxaa lagu hanuuniyaa oo lagu ilhaamiya atabiia tabixda lagu hanuuniya amda amahadinta ayaa lagu hanuuniya kamaa yulhamuuna sidii looga hanuuniyo annafasa neefta oo hadda neeftan caadiga ah qofka siduu neefsada sidaasay tasbiixdii taxmiidi ay uli imaanayaan weyaan takliif ma ahan waa taladud ay ku muxuaha macaansa ay macaansanayaan weyaan baabu dawaami naciimi ahli janati ahlu jannada nicmooyinka iyo nicmada ay haystaan daa'im noqosheeda ayuu baabiya baabkan weyaan baabu dawaami naciimi ahli ljannati ahlu jannada nicmada ay haystaan daaim noqoshada ay daa'im noqoto ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka boqol iyo lixaad can abi saciid waxaa laga wariyey alkhudri sacad bn malik bni sinaan wayaani radia allahu tacala canhu arda wa abi hurayrata radia allahu tacala anhu arda cabdiraxmaan bn sakhr addowsi weyaane can nebi wuxuu ka wariy sal allahu alay waslem qaala nabigeena wuxuu yidhi yunaadii waxaa dhawaaqi doona munaadi mid dhawaaqa waa maalinta qiyaama muxuu dhihi oo jannada gudaheeda weeyaane ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an tasixuu inaad caafimaad qabtaan oo falaa tasqamuu aadan xanuunsanin abadan weligiin waa caafimaad daa'im ahoon go lahayn wa ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an taxyaw inaad noolataan falaa tamuutu aadan dhimanin abadan weligiin waa noolal daa'ima garantii cad weeyaan inaanan dhimanaynin wa ina lakum adinku ay idiin sugnaaday an tashibuu inaad dhalinyarowdaan dhallinyaro ahaataan oo falaa tahramuu aadan gaboobin abadan weligiin inta shay adduunka laga baqbalfiiriya waa duqnimo iyo geeri iyo xanuun wa waina lakum adinku ayuu idiin sugnaaday an tancamuu inaad nacmaysataan falaa tabasuu aadan dhibaatoon abadan weligiin wax dhibaato ah iyo baasa ah uusan idinsoo marin weyaan fadalika arrinka isaga ah qowluhu qowlka alla weeyaan caza wajal wanuuduu an tilkum aljanna uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun wanuudu waa loo dhawaaqay waxaa weeyaan loo dhawaaqay ahlu jannadii an tilkum tiinaasayto aad ku jirtaan aljannatu janno weeyaan uuridtumuuha waa lidin dhexeshiiyey uuridtumuuha waa lidin dhexeshiiyey bima kuntum bisababi ma kii sababtii ayaa laydinku dhexshiyey kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa muxuuha shaqaysto oo la imaada weeyaan aayaddan qur marka waxay fasiraysaa ayuu leeyahay aayadda qur-aanka waxay fasiraysaa xadiidkaas uu nabigeena sheegay sala allahu aleyh waali wasalam baabu alkhaarijuuna min annaar baabku wuxuu baabiya alkhaarijuuna kuwa ka baxa oo laga soo saaro min annaari naarta laga soo bixiyo oo naar inta lasoo maray kadibna markii lasoo nadiifiyo oo dunuubtii ay la imaadeen laga dahiro kadibna laga soo saaro ayuu baabiya baabkan weeyaan xadiidka boqol iyo todobaad can imraan ibni xuseen waxaa laga warey radi allahu tacala canhuma can inabi nabigen wuxuu ku ery sal slm qal nabigen wuxuu yidhi yakhruj waxaa soo bixi doona qowman qola mina naari naartaay ka bixi doonaan bishafaacati muxamedin sala allahu aleyh ali waslem nebi maxamed shafaacadiisa ay ugu soo bixi doonaan naarta weeyaan wafa waxay geli doonaan aljannata jannada ay geli doonaan yusamawna waxaa lagu magacaabaa qolyaha iyaga oo loogu magac daray aljahanamiyiina reer ahlu jahanamo dadka jahanamo reer jahanamo ayaa lagu mxuu ahaa saasaa loogu magac daraa weeyaan marka dad jahanamo galay ayaad allah subxaana watacala bishafaacati muxamedin sal slem ayay kaga soo bixi doonaan saasoo nabigeena cadayna caleyhi sala slam magacaas aynay wadan doonaan oo ree jahanama ayaa la dhihi doonaa xadiidka boqoliyo sideedaad can abi saciid waxaa laga wariy alkhudri radi allahu tacala anu ardahu ana nabiya nabigeena sal l slm qala nabigeena wuxuu yidhi idaa dakhala ahlu janati ahlu jannata haddii ay galaan aljannata jannada wa ahlu naari ahlu naarka naar naarta ay galaan yaquulu llahu alla wuxuu dhihi man kaana qofku ahda fii qalbi qalbigiisa midqaalu xabatin xabad qadarkeed oo min khardalin shayga khardalka la yidhahda waxa weyaan waxyaabaa saliidda laga sameeya sinsinta oo kale wa khardalka waa wax sinsinta la eg weya amaba oo min khardalin oo min iimaanin iimaan ah faahrijuuhu naarta ka soo saara weyaan fayakhrujuuna way soo baxayaan qadimtuxushu iyaga oo muxuu la gubay oo gubtay ama dhuxuloobay weyaan wacaduu ay saaru ahaaday xumaman dhuxul noqday weyaan fa yulqowna kadibna waxaa lagu tuurayaa fii nahri alxayaati webiga nolosha ayaa lagu tuurayaa fa way soo dhalanayaan oy soo baxayaan kamaa tambut si ay u dhalatay usoo baxda alxibatu abuurka oo fii xamiili sayli daadxoorka ama daadmaraynta muxuu ahay ka soo baxda xibada waxaa weeyaan inta badan abuurka caadigo gacanta laga abuura lama yihahda xiba lama yihahda kaxabbaa la yihahdaa xibada waxaa weeyaan dhacdadatan la yihahdo oo iska soo baxdo oo meesha biyaha ay maraan iyo iska soo baxda taas ayaa waxaa wey xibada la yihahdaa ayb kamaa tambut si ay usoo baxda alxibatu xibada iyo mxuu ahaa abuurka fii xamiil sayli meesha daadmareenka ah say uga soo baxda weeyaan amaba xamiil saylka taqriiban waxaa lagu magacaabaa daadka meesha u mara wuxuu kaga tagaa xoor iyo geeda iyo dhooba iyo waxbuu kaga tagaa iswada wato halkaas ayaa marka waxaa ka soo baxa abuur baa ka soo baxa abuurka isaga marka nabigeena tilmaami doona alayhi salaa slam si uu ogyahay sifadiisa sida ayaga ayagoo ay soo baxayaan ayuu nabigeena cadayna alayhi salaa slaam aw qaala uu yihi imyati asayli daadka mxuu ah meesha uu maray weeyaan wa qaala nabiy nabigan wuxuu yihi sala allahu alay waslem alam taruu miyaadan arkin annahaa xibada iyada ah iyo mxu abuurka isaga ah takhruju inay soo baxay safraa iyadoo mxu borowsan borborow ah. multawiyatan isku duduubanoo saa iskugu wareegso inay soo baxayso maadan arkin iyagana marka webigii nahrulxayaad lagu tura ayagoo mxuu ahaa aad u tabardaran oo borborowsan oo isku duduuban ayay mxu soo baxayaan ayuu nabigeena cadayna alayh slat oo nadiifa ah, tabcan xadiidka boqol iyo sagaalaad an cabdilahi bn mascuud waa laga wari radi allahu taala an arda alhudali wayaan qaala wuxuu yidhi qaala nabiy nabigan wuxuu yihi sala allahu alay ali waslem innii aniga laclamu waxaan garanayaa aakhira ahli naari ahli naarkan u dambeeyo khuruujan kasoo bixitaan minha laga soo baxa qofka naar ka soo baxa qofka u dambeeye waan garanaya ayuu nabigeen leh sal alla ly slam wa aakhira ahli ljannati ahlu jannada kan u dambeeya dukhuulan gelitaan la galo oo jannada la galo weeyaan isna waan garani rajulun waa nin oo yakhruju soo bixi doona fayaquulu llahu alla wuxuu le idhab tag oo fadkhul iljanna jannada gal weyaan fayaatiiha markaasuu jannada imaanaya fa yukhayalu ilahi waxaa la moodsiinaya annahaa jannadii mala inay buuxda weyaan fayarjicu markaasuu laabanaya fayaquul wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow wajadtuhaa waan la kulmay jannadii oo waan helay mala iyadoo buuxda fayaquul wuxuu dhihi idhab tag fadkhul jannata jannada gal fayaatiiha markaasuu jannadii tegi fa yukhayalu ilayhi isaga waxaa la moodsiinaya annahaa fayarjicu uu laabanay fayaqul wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow wajadtuhaa jannadii waan helmanaa iyadoo buuxda fayaquul wuxuu dhihi muxuu ahaa rabbi idhabtag fadkhul iljannata jannada gal weeyaan fa ina laka adi ayuu ku sugnaaday midla adunyaa adduunyada midilkeeda adduunyadoo kale iyo wa amhaaliha toban laalaabkeed ayaad leedahay weeyaan aw ina laka ada ayuu ku sugnaaday midla cashrati amhaali dunya adduunyada toban laalaabkeed oo kale ayaa ku sugnaaday weeyaan fayaquul wuxuu dhihi marka atasharu minii miyaad igu jeesjeesaysaa aw amaba tadxaku miyaad igu qoslaysaa minii aniga wa anta almelik adoo boqora miyaad rabbiyo muxuu igu qoslaysaa ama igu jeesjeesaysaa falaqad ra'aytu waxaan marka uu yidhi rasuula rasuulka ayaan arkay saxaabiga ayaa dhihiya daxika isagoo qoslay xataa badat ilaa kasoo ka soo muuqata nawaajidahu nawaajidka maxay tahay ayib amaba micyaha waxaad tidhahdaba wa kaana wuxuu ahaa yuqaala mid la yidhaahdo dalika ka isaga ah adnaa ahli اljanati ahlu jannada kan ugu yar weeyaan mansilatan xagga booska qof janno la geliyey qof kaga hooseeyo ka liidan qofka isaga lama arko weyaan waxaa la siinaya isaga adduunkii iyo toban laabkeed ayaa la siini adduun iyo toban laabkeed ayaa laiskugu dari iyo wixii ku sugnaa oona weliba muxuu ahaa qalabka adduunka iyo nolosha adduunka maahni waa nolol janno intaas ayaa la siinaya masaaxinta adeeg ayaa la siinaya bal warram ummaddii muxuu aha asaabiquuna alawaluun iyo raggii xaggey marayaan weyn wasaabiquuna saabiquun ulaika almuqarabuun xadiidka boqol iyo tobanaad can mascuudi waxaa laga wer radi allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka al sal l slm qaal nabigeena wuxuu yidhi aakhiru man qofkan u dambeeyo yadkhulu janata jannada gale rajulan waa nin oo rajula nin weeyaan fa huwa isaga yamshi wuu soconaya maratan hal mar wuu soconi wayakbuu weji weji ayuu dhici maratan marna waa qof muxuu ahaa sarkhaansanoo kale tabardaro ay nafta watasfachu waxaa dharbaaxaysa annaaru naarta maratan hal marna naarta ay dharbaaxda ku dhufan intay kala tabadimaato ay saas muxuu ahay ay u dharbaaxaysaa weeyaan ay saa u maraysaa fa idaa maa jaawazahaa markii naartii uu soo dhaafo iltafata ilayha naarta ayuu gadaal u milicsadaa gadaal u fiirin weeyaan fa qaala markaas wuxuu leeyahay tabaaraka aladii tabaaraka waxaa saro maray alladii allihii najaanii iga kaa badbaadiyey badbaadiyey minka xaggaad iga badbaadiyey weeyaan dhihi laqad acaani illaahu alla ayaa ay siiyey shayan shay maa acaahu uusan siin axadan qof oo min alawaliini kuhor walaahriini kuwa dambe fa turfacu lahu shajaratun geed baa marka usoo loo soo bandhigaya oo usoo baxaysa weyan si u geed buu arkaya fa yaquulu wuxuu ay rabbi rabbiyow adniinii ii min hadihi shajara geedka ii dhowey liastadila inaan haraysto bidillia harkeeda aw ashrab ka cabe min maiha biyaha ku jira hoosteeda aan ka cabe eh rabbiyow ii dhowey geedka isaga weeyaan fa yaquulu wuxuu dhihi allahu alla weyne caza ya bna aadam ibna aadanow lacalii miyaan mudanahay in acaytukaha haddii aan iyada ku saaltani inaad i weydiiso hayraha iyada waxaan ahayn miyaan mudanahay weeyaan ma dhici karta fayaquul wuxuu leelaamay yaa rabbi rabbiyow wayucaahiduhu markaasuu la ballami anlaa yasaluhu inuusan weydiisanin ayraha geedkaas in loo geeyay waxaan ahayn inuusan mxuu aha la weydiisanin ayuu marka alla kula ballami wa rabbuhu rabbigiisna subxaanahu wa yacduruhu wuu cudur daaraya nacam wuu cudur daarayaa warabuhu rabbigiis yacduru wuuu dardaarayaa muxuu ugu dardaarayaa liannahu alla weyne yaraa wuxuu arki maa laa linahu ninka isaga cafwan liannahu addoonkaas miskiinka ah yaraa wuxuu arki maa ayuu arki laa sabra sabar uusan u sugnaan lahu isaga calayhi dushiisa oo waxa u muuqdood arkaa oo ka horeeya ayaa wax laga sabri kara aan ahaynba sidaa darteed markuu mar labaad alla weydiista alla wuu cudurdaari alla ayb fayastadilu markaasu haraysana biiliha harkeeda wayashrabu wuu cabaya min maaiha biyaheeda uma intaa kadib turfacu lahu waxaa loo kor yeeli oo u muuqani shajaratun geed hiya iyada waxsana ka wanaag badan min alula tii hore fayaquul wuxuu dhihi ay rabbi rabbiyow adnini ii dhawey min hadi shajara min hadihi tan ii dhawey geedkaas liashraba inaan ka cabay min maaiha biyaheeda wastadila aan harays biiliha harkeeda weyaan laa asaluka hayraha iyada waxaanin kuma weydiinay fayaquul wuxuu dhihi ya bna aadanow alla ayaa wuxuu dhihi ibna aadan in aadanow alam tucaahidni miyaadan igula ballamin alla tasalnii inaadan weydiisanin hayraha iyada waxaanan ahayn fayaqul wuxuu dhihi lacalii fayaquulu rabbi wuxuu dhihi marka lacallii miyaan mudanahay miyaa laga yaabaa in adnaytuka haddii aan ku dhaway minha tasalunii inaad weydiisato hayraha iyada waxaan ahayn fayucaahiduhu markaasuu kula ballamay alla asalu inaasan weydiisanin inuusan weydiisanin hayraha iyada wa rabbuhu rabbigiis yucdiruhu wucudur daaraya liannahu addoonkaas yara wuxuu arkayaa maa laa sabra wuxuuse sabr ah, muxuu ahaa awoodi kar lahu isaga caleyhi fayudnuhi minha wuu uu dhaweynayaa maa shay ayuu arkayaa laa sabra sabr lahu isaga usan u sugnaan caleyhi dushiisa fayudnihi minha wuu u dhaweynaya weyaan fayastadilu markaasuu haraysanaya bidilliha harkeeda wayashrabu cabaya min maa'iha biyaheeda uma intaa kadib turfacu lahu shajaratun geed baa loo soo bandhigi oo u muuqani weyaan cinda baabi iljanna jannada albaabkeeda ahaatay waa la dhawaaday marka hiya iyadaba axsanu ka wanaag badan min aluulayeyn labadii geedoo horeba ka wanaag badan weyaan fayaquulu wuxuu dhihi ay rabbi rabbiyow adnini min hadihi min hadihi tanidawey liyastadila bidiliha harkeed inaan harayso waashraba min maaha biyaheedaan ka cabo laa asaluka hayraha iyadoo xanin weydiisanaya fayaqul wuxuu leey bna aadanow alam tucaahid nimaadan igula balami inaad saalni inaad weydiisanin hayraha iyadoo waxaan ahayn qaala wuxuu yidhi balaa yaa rabbi rabbiyow haadihi tanaytu laa asaluka hayraha iyadoo xanin kuma weydiisanayo warabbuhu rabbigiisna yacduuru wuu cudur daaraya liannahu isaga yaraa wuxuu arkayaa maa shay laa sabra sabr lahu isaga usan u sugnayn dusheeda fayudniihi minha wuu dhoweynaya fa adnaahu minha markuu u dhoweeya fayasmac wuu maqli fayasmacu wuxuu maqli aswaat ahli janna ahlu jannadi barwaaqa iyo baraara iyo qosol iyo farxad iyo khayr oo dhan rabbi subxana watacala iskugu geeyey codkooda ayuu maqli iyo reyrreyntoodii fayaquulu wuxuu dhihi ay rabbi rabbiyow adkhilnii ha igeli fayaquulu wuxuu dhihi ya bna aadam ibna aadanow maa yasriinii maxaa iga kaa goyni minka xaggaada inaad wax weydiisato wax iga kaa jara oo meel iga kaa xira maxay yihiin yasriinii ay yaqacunii miyuu ku raaligaraynaya an ucika inaan ku siiyo addunya adduunyada wa milahaa iyadoo kale macaha iyada ay la jirto weyaan adduun iyo iyadoo kale ay la jirta muxuu ahaa maku raaligaraynaya qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyo atastahziu minii miyaad igu jeesjeeshaysaa wa anta adigan rabulcaalamiin caalamiinta rabbigooda adoo miyaad igu jeesjeeshaysaa saas ayuu ninka dhihi doonaa weyaan riwaayadan marka waa dicfigii laakiin riwaayad kale saxaabadii ay issaxayaan waanaan soo marnay ama waan soo mari doonaa waxaa weeyaan abu hurayre iyo waaa isu abu saciid ayaa isu sii oo midka kale uu leeyahay cashrat amhaale ayaan maqlay abu hurerna uu leey maya aniga waxaa weya milaha ayaan maqlay marka hada cindahu ziyaadatu cilmin midka toban lalaabka sheega ayaa cilmi ziyaadahay weyaan kaas ayaa cilmigiisa waxaa la yidhahdaa ibn mascuud radia allahu tacala anu arda raggan ayaa xifdiyey lidalika culimadu waxay yidhahdaan man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofka xifdiyey oo wixii madaxa ka qabtay xujo wuxuu ka yahy ka adag yahay qofka aanan xifdinin ismana diidaysa labada riwaayad wax isdiida ma ahan oo nabigu uu sheegay alayhi slat slaam milaha wa mila markii dambe la gaarsiiyey ilaa toban laablaabkii fadaxika ibnu mascuudin baa qoslay faqaala wuxuu yidhi alaa tasaluunii maad in weydiinaynin mima adxak waxaan ku faqala waxay yidhahe mima tadxaku maxaad ku qoslaysaa qaala wuxuu yidhi haakada sidaan oo kale ayuu daxika rasul rsulka ale qosli sal l slm faqala waxay yidhahdeen mima tadxaku maxaad u qoslaysa ya rasul rsulka allow qaala wuxuu yidhi min dixki rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda qoslkiisa ayaan ku qoslay xiina goor qaala uu yidhi addoonkii attastaziu minii miaad igu jeejeesaysaa wa anta adiga rabbulcaalamiin fayaquulu wuxuu dhihi inii aniga laa astaziu minka kuma jeejeesay walaakinii aniga calaa maa ashaa wixii aan doono qaadiruun mid awood ayaan ayuu rabbi le subxaana wa tacaala marka jannadaas noocaasa ninka cadaabka iyo jahanamo soo maray oo xaaladiisa ay saas u culsayd oo jannada dharbaax naarta dharbaaxaysay oo madoobaaday oo aadka u liidanaa oo wejwejig u dhacay ninka isagaa ayaa waxaa oo wanaagah qofkii aan naar soo marin ood allah subxana watacala horay fadkhulii fii cibaadi wadkhulii jannatii jacalana allahu caza wajala minhum la yihahda bal ka warrama maraatibtiisi mansilada la siin doona bal arka baab ridwaanilaahi ilaahay raadi hashiis calaa ahli janati ahlu jannada muxuuha uraali ka raalli noqdo ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidka boqol iyo toban iyo koobaad can abi saciidin alkhudri waxaa le radi allahu tacala anhu arda sacad ibn malik ibni sinaan weyaan qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem ina allaha alla wa tacaala yaquul wuxuu dhihi liahli janata ahlu janna wuxuu dhihi yaa ahla aljanata ahla jannow fayaquuluun waxay dhihi doonaan labayka ku ajiibna rabbanaa rabbiga nagu wasacdayka dhurayntaada lala qabo fayaquul wuxuu dhihi hal radiitum miyaad raalli noqoteen fayaquuluun waxay dhihi doonaan wamaa lanaa maxaa nugu dhacay oo muxuu aha wamaa lanaa maxaana daaray oo nugu dhacay laa narda aan u raalli noqonayn waqad acdaytan adoona siiyey maa nicmo iyo wanaag iyo khayr iyo janno lam tucti aadan siin axadan qof afdala min dalika jannadaas wax ka fadli badan idin siini allahu akbar qaaluu waxay yidhahdeen ya rabbi rabbiyow wa ayu shayin shaygaaba afdal ka fadli badan min dalika arrinka isaga jannada ya maxaa ka fadli badan fayaquul wuxuu dhihi uxilu waan dejini calaykum dushiina ridwaani rahjidaan dejini falaa asqatu ma caroonay calaykum dushiina bacdahu gadaashi abadan abad ma carooda weeyaan oo raallihashadayda ayaan idin siinayaa baabu ru'yati muminiina muminiinta aragtida arkaan rabahum rabbigo arkaan subxaana watacala fi ljana fi laakhirati aakhira ay ku arkaan ayuu baabi baabkan weeyaan baabu ru'yati lmuminiina muminiinta aragtidooda ayuu baab yahay rabbahum rabbigooda ay arkaan subxaanahu watacaala fi laakhirati aakhira arki doona ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol toban iyo labaad can cabdillahi bni qaysin waxaa laga wariyey cabdillahi bni qays waa ninkee axsant baarak allahu fiik abuu masal ashcri weeyaan ana rasul rasulka all sal slam qala nabigan wuxuu yidhi jannataan laba janna min fidatin oo fida aaniyatumaa weelashooda wamaa fiima wax ku sugan iyo wa jannataan laba janna oo min dahabin dahaba aaniyatumaa weelashooda wamaa fiima wax ku sugan ay dahab yihiin ayaa jirta weeyaan wamaa bayna alqowmi qolada jannada ku jirta iyo wa bayna an yanduruu inay fiiriyaan muxuu ahaa inta udhexayso ilaa rabbihim rabbigooda ay fiiriyaan wamaa bayna alqowmi qolada dhexdooda ma ahaanin iyo wa bayna an yanduruu inay eegaan dhexdiisa ama dhexdeeda ilaa rabbihim rabbigooda ay eegaan ilaa ridaau lkibri go-a kibirka oo calaa wajhihi alla wejigiisa ahaaday fii jannati cadnin jannada la yihahdo jannati cadn wax kale ma jiraan weyaan xadiidka nabigan wuxuu caddaynaya sal la slm laba janna oo jannada labadaa janna wax alla wixii ku sugan iyo waalasheeda iyo iyadaba iyo dhismaheedaba waa fida labada jannooda oo kalena waxaa weeyaan waa dahab iyada iyo markaasaa nabigan wuxuu alayh sala slam dadka iyagoo jannada ku jira iyo alla subxaanahu wa tacaala araggiisa oo wejigiisa daawdaan ridaau lkibri ayaa u dhexeeya bas go iyo muxuu ahaa garbasaarka ridaagaas go-aas weeyaan kibirka oo allah subxana wa taala addoomihiis u dhexeeyo ayaa waxaa weya udhexeeya markuu rabana alla subxana watacala ka faydi oy waa arkayaan way daawanayaan marka markii kalena alla subxana wa taala waa iskaga xijaabayaa marka waa nicmo calaa nima waxaa janaa la siiyey raalli ahasho ayaa la siiyey kadibna wejiga allah subxaana watacala ay daawanayaan wujuuhu yowmaidin naacima waxaa weyaan wujuuhun ilaa rabbiha naadira aayadda qeyb dambe nacam as allah an nakuuna minhum xadiidka boqol toban iyo saddexaad can suhayb waxaa laga wariyey suhayb iruumi waa suhayb abu yaxya suhayb ibnu sinaan aruumi waa mawla cabdilahi bn jadcaan ninkaas ayaa mxuu ahaa xureeyey uma mawla cumar bn khaaab cumar bn khaaabna isna kaga sii dambeeyey wuxuu ka mid yahay qof reer ruum ah oo soo islaama saabiqu ahli ruum qolyahan reer yurub ayaa ruum la yihahdaa magacaas weliba asalkooda meesha degaankooda rasmiga ahna waa talyaaniga halkaas ayaa mxuu ahaa manbacii saldhigu ahaa ruum haddii aad maqashaan waa reer yurub meel kale ha u raadinina qof reer yurub oo islaamo ninkan suhayb ayaa u horreeyey inkastay culimada qaar leeyihiin nisbada loo nisbayna ruumnimada waxaa weeyaan inta meesha aljaziira la yihahdo oo ku taalla ciraaq ku taalla intay ruumka soo weerareen muxuu ahaa isaga iyo reerihiisii iyo mar la afduubay kadibna isaga ayaa mar ka soo baxsaday miyaa sidaasuu ku yimid ama waa gadeen wamaa ilaa dalika oo ruumka afkooda ayuu yaqaanay inkastoo qaar leeyihiin laakiin calcumuum ninkaas ruumi ayaa loo yaqaanaa radia allahu tacala anhu arda raggii u horreeyey oo soo islaamay oo kamid mid ahaa daarularqam daarti yarayd oo safa buurta safa madaxeeda ku taalay oo mxua madrasada nabiga alai sl slam ahayd dadku wax ku bara calayhi salaat slaam oo dadka ay ku soo islaami jireen isaga iyo camaar bnu yaasir ayaa hal mar soo wada islaameen radia allahu tacala canhuma ninkaas la yihahda uh, uh, suhayb manaaqibtiisa lama koobi karo laakiin waxaa ka mid ah manaaqibta aadka u weyn iyo booska u gaaray sayid cumar radia allahu tacala anhu arda markii ninkii gaalka ahaa oo abululu'at almajuusi uu muxuu ahaa tooridii ku dhuftay u dhaawacmay waadhaa wuxuu dhiman doonay radia allahu tacala anhu arda salaaddii wuxuu gacanta ka geliyey ninka la yidhaahda suhayb iruumi ayuu gacanta ka geliyey masjid nabowi isaga ayaa imaamka noqday weliba wuxuu yidhi ilaa muxuu ahaa ragga ahlu shuurada oo lixda ah ilaa ay iskaga waafaqaan nin madax iyo khaliif muslimiinta u noqda salaada bixinteeda waxaa u taagnaanaya ninka la yidhaahdo suhayb bada booskii khilaafada ilaa laga duubaaya isaga ayaa u taagnay macnaheeda saas weeyaan radia tacala anhu arda saxaabigaas wuxuu geeriyooday hijrada nabiga markayd aleyhi salaatu salaam sideedii soddonki ayuu geeriyooday sideedii soddonkii ayuu geeriyooday radia allahu tacala an arda suhayba wuxuu le an nebi wuxuu ka wary sal slm qaal nabigeen wuxuu yidhi idaa dakhala ahlujanati ahljannada haddii ay galaan aljannata jannada qaala wuxuu yidhi nabigeenna yaquulu allahu tabaaraka watacala alla wuxuu dhihi turiiduuna miyaa doonaysaan shayan shay asiidukum aan idiin kordhiyo intaan nicmoon idin siiyey iyo wanaagan wax ka dheeri inaadan siima doonaysaan fayaquuluuna waxay dhihi doonaan alam tubayid miyaadan cadayna rabbiow wujuuhana wejiyaalkanaga yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh tabyadu wujuuha ahli sunna wataswadu wujuuhu ahli albidca walkufr saas weeyaan ayib say culamada ku fasireen qaar ka mid a alam tubayid wujuuhana wejiyaalkana miyaadan cadaynin alam tudkhilna aljanata janna miyaadana gelin watunajina miyaadan naga badbaadin min naar naarta naga badbaadinin qaala wuxuu yidhi fayakshifu alxijaab markaasuu rabbi wuxuu faydi doonaa xijaabka xijaabka isaga iyo daawashada ay daawan lahayn xijaabka udhexey waay xijabkadan ka waranay oo ridaa lkibrigii kii ayuu rabbi faydaa subxaana wa tacaala famaa uctuu lama siinin shayan shay axaba la kalgacayla badan ilayhim iyaga xaggooda min anadri eegitaan iyo daawasho ay daawadaan ilaa rabbihim rabbigooda caza wajal wax ka wanaagsan oo la heli karo ama ay helayaan lama arka weeyaan zaada wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati riwaayat uma intaa kadib taalaa nabigeen wuxuu akriyay hadi alaayat ayadan ayuu u akhriyay liladiina axsanu lxusna waziyaada liladiina duulkii iyo akhyaartii axsanuu wanaagga la imaadeen alxusna wanaagga ay leeyihiin iyo waziyaada xusnadii waa jannadii waziyaadana waa wejiga ilahi subxana wa taala daawashadiisa alkitaab athaali kitaabka saddexaad oo maqsadka caqiidada ka hoos jira kitaabka saddexaad alimaanu bilqadar qadarka alloo la rumay ayuu mxuu ahay ayuu mxuu aha u kitaab yahay weeyaan baabu liimaani iimaan ayuu mxuu ahay u baab yahay bilqadari qadarka alla la rumeeyo khayrii khayrkiisa wa sharii shartiisaba la rumeeya ayuu baab yahay baabkan weeyaan undur sabc cishriin xadiidka labaatan iyo toddobaad fi liimaani bilqadar waa xadiidkii xadiidu alislaam waliimaan walixsaan xadiidkaa weeyaan wa an tumina bilqadari khayrihi wa sharihi wandur sidoo kale fiir wuxuu ku yidhi kun iyo shan boqol labaatan xadiidka ah fi ridaa oo dheera waxaa ku sugnaa wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kada wakada walaakin qul qadara allah wamaa shaaa facal faina low taftax camal shayaan waa noo imaan doontaa xadiidkaa isna fiiri weyaan oo nabigeen wuxu alai sla hadii shay kugu dhaca hadhihin haddii aan saa waxa samayn laha oo aan marayn oon waxaan samayn lahaa hadhihin weyaan laakiin waxaad tidhahdaa ilaahay baa qadaray wuxuu alla doonana wuu sameeyaa subxaana wa tacaala maxaa yeeley kelimada la yidhaahdo camalka shaydaanka ee furta ayuu nabiga caleyhi salaam wandur saasoo kale fiir ayuu ku leeyahay xadiidka kun laba boqol iyo laba iyo labaatanaad alfiraaru min alqadar i alqadar maquulatu cumar xadiidka dheera oo tacuun camwaas markuu dhici jiray sayid cumar radi allahu tacala an wada ayaa shaam aaday markuu shaam aaday daacuun culus ayaa ka dhacay ku dhacay meesha iyadoo daacuunka uu ku geeriyan doona abuu cubayda camr ljarax radia allahu tacala anhu arda uu ku geeriyooday iyo muxuu ahay boqolaal saxaabada nabi ka mid alai sl sl ree shaama kadibna markuu atraaftii magaalo shaam soo gaaray daacuunka ayaa loo sheegay arintii ayuu la tashtay saxaabadii kadibna waxay u cadeeyeen in nabigeena raggii ka mid ah waxay u cadeeyeen in nabigeena uu yihi daacuun hadduu magaalo ku dhaca u gelina haddii uu ku dhacan haka cararina magaalada iyada hana ka cararina dad kalo cusubna ay usoo gelin saas inuu nabigeena cadey alai slat inta xadiidka loo sheegin ka hore abu cubaydi isaga ayaa waxaa dhex maray munaaqasho ee dhex martay markaasa weeyaan maqadarka laad ka cararaysa ayuu ku yidhi abu cubayda markaasu wuxuu yidhi nafiru min qadar ila ilaa qadar illah qadarka laan ka cararaynaa oo qadarka laanu cararayna saas ayuu cumar yidhi radia allahu tacala an arda baabu badi lkhalqi axaadiistii marka waxay noqotay baabka dhanba axaadiistii tarasfa ayaa linku dhuftay gadaal ayaa laydin aadiyey midna kor horaa laydin aadiyey labana gadaal baa laydin waa soo insha allahu tacaala baabu badi lkhalqi khalqiga bilowgiisa ayuu baabi baabkan weyaan khalqigan maanta aan aragna oo ra'yulcayn aan isu jeedno siduu ku bilowday turaab in laga bilaabay siduu ahaa taas iyadoo dheer baha-aadinba qofku waxaa laga yaabaa turaabse qof loogu uumi inuu isdhaa turaab aan laga uumin ma ahan qofkan taagan bal aayadda qur-aanka akhriya hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shayan an madkuura bini aadanka ma soo marta ayuu rabbila subxaana wa tacaala zaban zabanada ka mid a ah, uusan wax la sheega ahayn ninka hadda nooga da yar labaatan jir amaba ka yarba sooma ka hor intuu joogay ka nooga da-weyn sideetan sana u ka hor aggu joogi maxaa laga uumi warshada laga soo saara ageewa alabka qalabka lisugay muxuu yahay marka waxa weeyaan <clears throat> uumka isaga ah oo hadda aan ujeedno oo indhahan ku hayna oo annagoo ujeedno mararka qaar xataa qalbigeen inay u daadegto cadamada uunkaas iyo isaga qofka laftarkiisa waxaa weeyaan inuu muxuu intu isfiiriy kadibna arrinta ay aad ula weynaato ay xataa laisku kari leeyahay khalqiga asaga sida u bilowday ayuu baabkan u baab weeyaan xadiidka boqol toban iyo afaraad can <clears throat> caaishata radi allahu tacala anhu ardaha um lmuminiina wayaani qaalat waxay tiri caaisha qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alay waslem khuliqat ilmalaa'ikatu mala'igta waxaa laga uumay min nuurin nuur baa laga uumay khalaa'iqdi waxaa laga uumay nuur wa khuliqa aljaanu jinnigana waxaa laga uumay min maarijin holac madow ku jira maarijka waa madow ku jira weeyaan min maarijin holac uu madow ku jira oo min naarin naar ah ayaa laga umi weyaan wa khuliqa aadamu nebi aadamna waxaa laga abuuray mima wusifa lakum wx ldiin tilmaamay maxaa lidiin tilmaamay min tiin min salsaal wamaa ilaa dalika dhooba a laga umi weyaan xadiidka boqol toban iyo shanaad can anas waxaa laga wari min maalikin radi allahu tacala anhu arda ansaari khaadimi rasuli lah sal slm ana rasul rasulka al sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi lamaa sawara allahu alla markuu sawaray aadama nabi aadam markuu sawaray filjanati jannada uu ku dhex sawaray u diyaariyey weyaan taraka uu iskaga tagay maa shaa allahu alla intuu doono an yatraku inuu iskaga taga waa la suuraday laakiin naf laguma umin laguma afuufin weyaan fa jacala markaas wuxuu gudagalay ibliisu ibliis laciin yuiifu bihi inuu ku dul wareego oo aadam oo uuman oo mxua jannada saa u dhex yeelo oon weli nafta aan lagu uumin inuu saa ugu wareego ayuu muxua gudagalay weyaan yanduru wuu fiirnaa maa huwa wuxuu yahay wuu la yaabanya waxaan ilaahay u uumay oo meesha yeela waxayuuna la yaabanya weyaan falamaa ra'aahu waxaa laga qaadanayaa in aadam iyo ibliis yaa la hor umi yaa la hor umi falamaa ra'ahu markuu arkay ajwafa inuu uur leeyahay calool inuu leeyahay markuu arkay inuu calooshiisa ay dulasho calool uu leeyahay inuu leeyah markuu arkay carafa wuxuu gartay ibliis annahu isaga khuliqa ama anahu anahuda marka waxaa weeyaan waxaad dhihi kartaa aadam waa loo celin karaa waxaa kale shanin waa laga dhigi karaa anahu khuliqa in la uumay khalqan khalqi laa yatamaalaku aan ishanan karin saas ayuu gartay weyaan marba hadduu calool leeyahay khalqi aan ishanan karin oo shahawaadka iyo nafta waay jecesha aan iska ilaalin karin iska reebi karin inuu yahay oo khalqi noocaas loo uumay inuu yahay khalqigaas la uumi doona ama la uumay inuu noocaas yahay ayuu gartay weyaan kadibna meeshuu kasoo gala waa taqaanaa shahawaadka inuu marka horkaco weyaan uma laaatiyanahum min bayni aydihim min kalfihim an walaa tajidu akarahum shaakiriin ayb baabu shayaani wa fitnat اnnaas baabu shayaani shayaan ayuu baabya baabkan iyo wa fitnat اnnaas dadka fidnaynta u fidnayna ayuu baabya baabkan weeyaan xadiidka boqol toban iyo sadlixaad can jaabir waxaa laga weri cbdilaahi radia allahu tacala anhu ardahu qala wuxu yhi jaabir qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alيyh ali waslem ina ibliisa ibliis yadacu wuxuu dejinayaa uu dhiganayaa carshahu carshigiisa carshiga waxaa la yihahdaa sariiru mulkihi sariirta boqortooyadiisa ayaa carshi la yihahda weyaan cala almaai biyaha ayuu dhiganaya badahaas ayuu dhex dhiganayaa ibliis sariirtiisa boqortooyada wuxuu dhiganayaa biyahaas ayuu dhex dhiganayaa uma intaa kadib yabcadu wuxuu soo saari uu soo dareerini uu soo diri saraayahu gaadiilayaalkiisa saraayada waxaa weeyaan waa qicat min aljeesh waa ciidanka qeyb ka mid ah weeyaan oo weliba aad aan aad u badnayn markaasuu saraayahu gaadiilayaashiisa ayuu soo saaraa weeyaan faadnaahum kan ugu dhawaanta badan oo aqrabahum wayaani minhu ninka la yidhaahdo ibliis uga dhowaanta badan mansilatan xagga booska iyo xagga dhowaanta lasoo dhoweysto acdamuhum kan ugu weynaanta badangugu weynaanta badan weyaan fitnatan dadka fidnayntooda iyo gaalaysiintooda iyo dambaajintooda kan ugu dambaajinta badan ugu fidnaynta badan ugu gaalaysiinta badan kaasa isagana muxuu ahaa agtiisa looga dhowaan badanya weyaan oo aad usoo dhoweystaa yajiu axaduhum askartii uu soo diray mid ka mid ayaa u imaanaya yajiu waxaa imaanaya axaduhum midkood fayaquul wuxuu dhihi facaltu kada wa kada maanta halka ayaan sameeyey kaas ayaan baladaa ku riday ka halka ayaan ka dhacay markaasuu warbixin iyo taqriir ayuu ugudbinaya weyaan taqriir ayuu ugudbinaya fayaquulu markaasuu dhihi maa sanacta shayan waxba aadan samayn waxaas dhefla maahan wax weyn maaha kuwa iyaga saasuu dhahaya kow qaala wuxuu yidhi uma yajiu axaduhum midkood baa imaani fayaquulu markaasuu dhihi maa taragtuhu kii aad ii dirtay oon ku maqnaa kama aanan tegin xataa faraqtu ilaanka xataa faraqtu ilaan kala geey baynahu isaga dhexdiisa i wa bayna imra'ati haweenaydiisa dhexdooda ilaa aan ka kala geeyo kama aanan tegan weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slam fayudniihi markaasuu soo dhaweynaya minhu fayudniihi minhu xaggiisuu soo dhaweynaya fayaquulu wuxuu dhihi nicma anta adiga ayaa nicmo lahaaday qof macno badan oo qiimo badan adi unba ahaada weeyaan ninkaas xataa waxaa laga yaabaa inuu qof gaalaysiiyey oo lagu yidhi waxmaadan samaynin laakiin reerka kala geyntooda culayska uu leeyahay <clears throat> ayaa halkaas culimada waxay leeyihin laga qaadanaya oo ibliis wuxuu leeyahay nin alla ninka wax soo sameeyey waxbaanan qabanin oo shaqo shaqada ka caqabso uu diraya laakiin kii muxuu ahaa e, reer iyo muxuu ahay kala geey nin iyo naagtii kala geeyey markaasuu agtiisoo fariisanaya markaasuu leeyahay wanaag oo dhanba xaggaada u ahaaday nicma nicma anta adiga ayaa nicmo lahaaday marka reeraha furiinkooda iyo kala geyntooda iyo dhib weyn baa ka ratima ilmihii ayaa dayacmo e, bale badan baa ka dhacdo khayr badan oo halkaa ka socda halkaa ku baabaa ibliis baa sallay ka dhigto mxuu ahaa ninkii shaydaanba ina u racdaysta laga yaaba haweenayd inuu shaydaan dhinac u racdaysta laga yaaba carruurta sidaasoo kale inta badan ilmaha saaqiriinta oo balaayooba imtixaanka ku dhaca inta badan kulli maaha lakiin inta badan waa reeraha muxuu ahaa kala tagay ilmihii ay isku haystaan imtixaanka weeyaan ayb xadiidka boqol toban iyo todobaad can jaabir waxaa laga radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu uhi jaabir samictu nabiya nabiganan ka maqlay sal slam yaqul isagoo le ina shayطaana shaydaanka qad ayisa wuu ka quustay an yacbudahu inay caabudaan almusaluuna kuwa tukada fii jasiirati alcarab jasiirat alcarab oon horey u waranay inay ku caabudaan hadda waa khaliijka iyo yeman iyo mandiqadaas carab isku yihahdae inay ku caabudaan ayuu ka quustay weyaan qad ayasa wuxuu ka quustay an yacbudahu almusaluuna kuwa muxaa tukada inay ku caabudaan fii jasiirati carab jasiirat alcarab walaakin warka lagu laabaya fi taxriishi isku diritaan iyo iska horgeyn baynahum dhexdooda ayuu ku guulaystay weyaan ku guulaysanaya undur xadiidka kun shan boqol labaatan iyo laba iyo xadiidka todoba boqol soddon iyo shan fii ana shayطaana yajri min ibni aadam majra dam inuu shaydaanka bini aadamka meesha dhiig maraynka ah xididada dhiigga qaada inuu muxuu ah isna saa u mari xadiidka ka waramaa fiir umitaankiisa la uma fii bani umi hooyadiisa caloosheeda lagu uma ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka boqol toban iyo sideedaad an cabdilahi bn mascuud xaal radi taala anhuma canhu can cabdilahi bn mascuudin radi allahu anhu arda qala wuxu yih cbdilahi bn mascuud xadaanaa waxaa noo waramay rasul rasuulka alla noo warramay sal slm wa huwa isagana asaadiqu kan ruu sheega uu yahay almasduuqu loo rumeeyana ah weyaan run wuu sheegay annagana u rumeynayna hadal ma wuxuu nabiga yihi calayi slat slaam khalqa axadikum midkiin uunkiisa iyo umitaankiisa yujmacu waa la kulminaya oo la ururinaya fii batni ummi hooyadii calooheeda arbaciina yowman wa arbaciina leylatan afartan maalmood iyo afartan habeen weyaan arbaciina yowman afartan maalmood iyo arbaciina leylatan afartan habeen uma intaa kadib calaatan uma intaa kadib yakuun wuxuu ahaanaya calaqatan xinjir yar ayuu ahaanayaa milahu afartankaas oo kale uma intaa kadib yakuun wuxu ahaanaya mudqatan hilib gobol yaroo hilib ayuu ahaanaya saafin yar milahu afartankaas oo kale uma intaa kadib afartan iyo afartan iyo afartan boqol iyo labaatan sooma ayb uma intaa kadib bacuu ilah waxaa loo soo bixina almalaku malag baa loo soo diri fa yudanu markaasaa la ogeysiini biarbaci kalimaatin afar kalima inuu qoro fayutabu fayaktub wuxuu qori markaas risqahu risaqadiisa cuni doon qori wa ajalahu ajeeshiisa ayuu qori wa camalu camalkiisa ayuu qori wa shaqiyun mid dhur darsaday oo ahlunaar inuu yahay ayuu qori am saciidun mid ahlujanna inuu yahay ayuu qori uma intaa kadib yanfuqu faina axadakum midkiin ayuu nabig yidhi alai slat slam layacmalu wuu shaqayni bicamali ahli janati ahlujanna camalkeeda ayuu la imaanaya xataa laa yakuuna ilaa ay ka ahaanin beynaha jannada dhexdeeda wa baynahu isaga dhexdiisa ilaa diraacun qadar dhudhun ah ma oyane kow fa yasbiqu markaasa waxaa ka hormari caleyhi dushiisa alkitaabu kitaabkii ayaa ka qaalib noqonay oo ka adkaanay weyaan loo qoray fa ka qaalib noqoni calayhi qofkaas jannada u shaqaysanaya alkitaabu kitaabkii loo qoray oo ahlunaarnimadii ayaa ka qaali noqonay ka adkaana weyaan fayacmalu markaasuu la imaanaya oo camal fali bicamali ahli naar ahli camalkiisa la imaanaya fayadkhulu naarta ayuu geli weyaan ciyadan bilah wain axadakum midkiin la yacmalu u camal fali bicamali ahli naar ahli naarka camalkooda u camal fali xataa maa yakuun ilaa ay ka ahnin baynaha naarta dhexdeeda baynahu isaga dhexdiisa ilaa diraacun dhudhun mooyane fayasbiqu markaasa waxaa ka qaalib noqonay oo ka adkaanay caleyhi dujisa fayacmalu markaasu camalfali camal ahli ljanna ahljana camalkooda iyo camal fali fayadkhulaha uu gelayaa weyaan xadiidkan waa xadiid aad u culays badan culimadana way ka warrameen waana noo imaan doonaa insha allahu tacaala in nabigeena uu wacday calayhi salatu salaam in icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliq qofka hawsha u haya ayaa loo taysiiriya laakiin ninkan camal ahljana haya waxay tahay waxaa noo imaan doona fii ma yabduu linnaas waa noo muuqataa sooma soomkii uu taagan yahay way noo muuqataa ayb laakiin waa munaafiq tusaalahaan waa munaafiq dadku istusaya bele kale ayuu ku jira oo de aad mxuu aha fahmi karin hawl kale ayuuba hayaaba safkan uu ku jiraba hawl kale shaqo kale u hayaa marka sida dadka u muuqato weyaan fii ma yabdu linnaas tan laga hadla ta ayada weyaan laakiin allah subxaana wa tacaala addoomiis ma dulmiyo marba hadduu qofki ilaahay janno u qoray sida axaadiista badan ay caddeeyeen ilaahay wuxuu jidki ayuu u yeesiraa laakiin dadka kitaabka uu ka muxuu ahaa qayb noqona waxaa weeyaan waa dadka dadkana si uu muujiyo iyagina waxaa weeyaan waxyaabaha ay wataana wax kalata ta weeyaan ilahay subxana watacala waa ka kariimsan yahay qof adoonoo intaas muxuu ahay harjada oo rafaaday intaas cibaadada imaanay inuu naar iskaga tuuro kuwii naarta ku jira rabbi uu ka soo bixin subxana wa tacala bal ka warrama kuwuu naarta ku jiray ahlunaarka jahanamiyiinta aad ujeedeen mid marka asagaa u taagan cibaadadiisa ilah waa ka qaniisan waana ka karimsa subxana watacala inuu iska naaro ayb wandur imaamku wuxuu le fiiri xadiidka boqol sagaal iyo labaatanaad layacmalu camala ahli اljanna fi ma yabduu linnaas safxadii sideetanaad sdee fiirihii sideetanaad wuxuu leeyahay nabigeena ala sl slam ina arajula layacmalu camala ahli اljanna iyo camla falayaa fii maa yabduu wixii u muuqda oo daahirka u ah linaas dadka weyaan wa huwa asagan min ahli naar ahlinaar uu yahay weyaan ayb baabu kitaabat اlaajaali sheekh xuseen ayb baabu kitaabat اlaajaali ajaasha qoritaankeeda ayuu muxuu ahay u baabiya weyaan iw araaqi arsaaqda oo la qoro xadiidka boqol toban iyo sagaalaad an cabdilahi bn mascuud waxaa la wariyey radi allahu tacala anhu arda qala wuxu abdillahi bn mascuud qaalat umu xabiibata umu xabiiba waxay tihi umu xabiiba wa binta abi sufyaan weeyaan zawji nabiyi sala allahu alayh ali sl nabiga xaaskiisa ahayd waxay leedahay waxay tihi allaahuma allahyow waa noo imaan doontaa insha allahu tacala markii aan gaarno iyada w iyadoo xadiis toos u warisay ayaan tarjamadeeda ka warrami doonaa allaahuma allahyow matacnii igu ay bi bixayaati zawji zawjkayga oo nabi maxamed alayh slat slaam igu raaxay rasuulilah rasuulka allah sal l slm wa biabi aabbahay noloshiisana igu raaxay abi sufyaan abi sufyaan ahaa wabiahi walaalkay oo mucaawiyat ahana igu raaxay noloshiisa weyaan oo intaan jooga noloshooda mxuu ahaa intaad ii dheerayso cumrigooda ii dheereeyo ha joogeen weyaan fa qaala lahaa rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm inaka adii sa'alti waxaad weydiisatay allah alla weynaad weydiisatay liaajaalin ajalyaala iyo mudayaala madruubatin ee muxuuaha meel lagu xiray oo la go iyo wa aahaarin raadad mawuuatin la mari ama la maray mawuucatin la mari amaba lagu istaagay wa arsaaqin iyo risqiyaal maqsuumatin la qeybiyey laa yuajilu laa yucajilu rabbi ma dadejiy shay-in shay oo minhaa ka mid ah qabla xilihi gaaritaankiisa ka hore walaa yuahiru dib uma rabbi mina xaggeeda shayan shay bacda xilihi markii la gaara kadib walow sa'alti ilah alla haddii aad weydiisan lahed caza wajal an yucaafiyaki inuu ka caafiyo ood muxuu ahaa kaa badbaadiyo min cadaabin cadaab fi naari iyo wa cadaabin cadaab fi lqabri la kaana khayra lak taasaa ku khayr badnaan laheed weyaan marka ajashaas meel bay ku xihan insha allahu tacala waa noo imaan doontaa masalada ku saabsan ducada iyo allabaryada inay celinayso waxyaabay qadarka ahaa oo allah subxana wa tacaala markuu culimada waxay leeyihiin markuu wax qadaro eh, wuxuu ku xiraa in qofka adoonku waxa la imaado qofka hadduu waxaa sameeya cumrigiis waa la kordhiyaa tusaale ahaan ama waxaasaa loo sameeya ama waa loo barakeeya hadduusan la imaan waa marka culimada aad bay uga hadlaan arrinta ayada kole waa masale dhir badan eh, baabka kale ama baabka lixaad kullu mawluudin mid kasta oo dhasha yuuladu waxaa ahaa lagu dhalaa uu ku dhashaa cala alfitrati islaamnimada ayuu ku dhashaa weyaan xadiidka boqol iyo labaatanaad canabi fitradaas macnaha ugu dhow oon ku tilmaami karna waa iimaanka islaamnimada un ah. laakiin macaani kaloo dherer badan ayaa hoos ad arki kartaan ka fiirsada xadiidka boqol iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardah qala xayr abu hurayra qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam maa min mawlidin mawluudin mid dhasha ma jiro ilaa hadduu dhasha yuuladu waxaa lagu dhalaa uu ku dhashaa cala alfitrati fitra ayuu ku dhashaa weeyaan firada marka waxyaabihii dhabarka allah subxana watacaala u adoomihii waid ahada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala marka firadaas taas weyan waa islaamnimadu wax kale maahan fa abawaahu labadiisa aaba'ya yuhawidaani yahuud ka dhigto oo yahuudeeyo aw yunasiraani ama nasaaro ka dhigto oo krishtamayso aw yumajisaanihi dabcaabud ka dhigto oo majuus ka dhigto weeyaan kamaa tuntaju sida looga dhaliyo albahimatu neefka sida looga dhaliyo bahiimatan canug ama neef kaloo yar looga dhaliyo weyaan jamcaa ee dhammaashtiran neefka markuu neefka dhala inta badan waa dhammaashtiran yahay mid dhagoon iyo mid mararka qaar laga mid dukon iyo waxyaan laga helo waa suuragal weyaan laakiin inta badan waa wax dhammaashtiran kama tundaji sida looga dhaliyo albahiimatu neefka bahiimatan canug iyo neef kale oo jamcaa dhamaystiran halta xusuuna miaad arkaysaan ama ka dareemaysaan fiiha dhexdeeda min jadcaa mid dhag oo dhagta dhinac laga jaray ama dhagta laga mfallaari eh, wa loo saaray miaad arkaysaan weyaan uma intaa kadib dadkabaa u yeeli waa macnaheeda weyaan neefki isagoo dhammaystiran imaanaya markaasa waxaa weya qaar dhagta ay ka jeexayaan qaar ay ka jeexayaan qaar dhagtaa laga jaraya wamaa ilaa dalika marka dadka asaa ku sameeyaan dalika canug markuu dhalana isagoo imaan laho wanagsan dhalanaya labada dhashay ayaa marka kharibaysa saasuu nabigan kala jooda aleh sala slam uma yaquul wuxuu abu hurayrata abu hureyra raawey xadiidka wuxuu akhriyey qowla allahi tabaaraka wa firat allahi alatii fatara annaasa calayha firat allahi abuurka alle allatii fitradaasoo fatara uu ku uumay annaas dadka calayha waa uumitaankaas iimaanka islaamnimada iyo qalbigooda wanaagaas lagu uumiy weeyaan baabun baabun allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin xadiidkaas ayuu baabi weeyaan allahu alla weyne ayaa aclamu ogaan badan bimaa ogaan badan kaanuu ahayn caamiliina kuwo muxuu qabto oo shaqeeya ilaahay baa ogaan badan weyaan oo yaqaano cilmihii yaryaraa oo xadiid noo imaan doono muxuu ahaa lafdigii xadiidka boqol labaatan iyo koobaad can ibni cabaasi waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas su-ila rasuullah baa la weydiiyey sal allah alay slam can awlaadi lmushrikiina mushrikiinta ilmahooda ayaa nabiga la weydiiyey fa qaala wuxuu yihi nabigeena calayi slat slam weydiinta waxaa gay tegi doonaan maxay yihiin magaala ama muslima intay kushumi doonaan wamaa ilaa dalika ma ahlu naar ama ahlujanna markaasaa nabigeena wuxuu yihi faqala wuxuu yihi nabigeena allahu alla weyne id khalaqahum goortuu uumay aclamu isagaa ogaan badan bimaa ayuu ogaan badan yahay oo ilaahay subxana wa tacaala inay camal naareed iyo camal eh, mxuu ahaa eh, janno la imaan doonaan ilaahay asaga ayaa mxuu ahaa ogaan badan markuu u maayey ka hore iyo markuu u umaayayba ilahi subxana wataala asaga ayaa ku aqoon badan weeyaan oo annaga baabkaas baab hadda aan garan karno ma ahna ayuu nabigeena cadey alayh slat slam lidalika culimada aad iyo aad bay isugu khilaafeen masalada la yihahdo awlaad almushrikiin ilmaha mushrikiinta ay dhaleen oo ayagoo yaryar dhintay intay aadi doonaan waa wax aad u tiro badan marka culimada aad mxuu ahaa masaaisha masaaisha khilaafi khilaafiga laakiin khilaafka ama ikhtilaaf tanawuca culamada ay ku magacaabaan ayuu ka mid yahay tadaad ma aha baabu jafa alqalamu bimaa anta laaqin baabu jafa jafa alqalamu qalamku wuu angegay bimaa shay ayuu ku angagay anta adi laaqin aad la kulmi doonta waa lagu angaji weyaan oo wixii aad la kulmi doonta inta inta la qoray ayaa weliba la angajiyey oo qalinka wuu qalalan yahay lama tiraayo saas macnaheeda weyaan xadiidka boqol labaatan iyo labaad can imraan waxaa laga wariyay ibn xusein radi allahu tacala anu arda qal wuxu cimraan qaala rajulu nin ba wuxuu ya rasuula rsulka allow ayucraf miyaa la garanayaa ahluljannati ahlu jannada min ahli naar ahli naarka miyaa laga garanaya qaala wuxuu nacam ha qaala wuxuu yidhi falima yacmalu lcaamiluuna kuwa muxuu ahaa cibaadada iyo wanaagga la imaada oo camalka la imaada maxay u camal falayaan ma iska dhaafaan haddiiba ahlu naarka ahlu naarnimo loo yaqaano ahlu jannaihin ahlu jannada min loo yaqaano oo hadda wixii ay kala shaandhaysan yihiin qaala wuxuu yiri nabigeena alai slat slam halkaana marka ah, hadal aad u qiimo badan kullun yacmalu lima khuliqa lahu aw lima yusira lahu limaa yuyasaru lahu kullun mid la arka yacmalu wuu camalfali lima shay ayuu camalfali khuliqa lahu loo uumay nin baa janno loo uumay camalka jannadii ayaa loo furi midna naar baa loo uumay camalka naartaa loo furi aw limaa yuyasaru lahu wix loo yasiro ayaa loo uumay weyaan marka qofka hadii aad marat marba inaad mxu cibaadada kusii jeedo janadii allo uumay insha allahu tacaala haddii aad xumaanta kusii jeedana inuu tooba keena mooyn waxaa weyaan isna naartii allo uumay ciyaada bilah xadiidka boqol labaatan iyo saddexaad wacan abil aswad waxaa laga wariyey addu'ali abulaswad magaciisu waxaa liha dhaalim ibnu camr ibnu sufyaan alkinaani weeyaan magacaas ayuu leeyahay dhaalim ibnu camr ibnu sufyaan alkinaani ninkaas waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah inuu dhashay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuusan usoo hijroonin magaalada madiina ka hor ayuu wuxuu dhashay lix toban sano ka hore qabla alhijra ayuu lix toban sano ka hor dhashay weyaan macnaheeda waxaa weya qabla albicha intaan nabiga lasoo bixinin ka hore saddex sano ayuu muxuu ahaa sii joogay adduunkan kow taas waa qodob qodobka labaad ninkaas wuxuu islaamay xayaatada nabigeena calayhi salatu slaam nabigan weligiis arkin nabiga weligiis muusan arkin calayhi salatu markii dambena wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka ayd alayhi salatu sagaal iyo lixdankii ayuu geeriyooday isagoo siddeetan iyo shan sano jiro muddo aad u badan ayuu islaamnimada ku qaatay weeyaan nabigana muusan arkin calayhi salaat slaam isaga marka gaalnimadana wuu soo gaaray islaamnimadana waa soo gaaray nabigana ma arkin calayhi salat slaam ragga ayaga magac iyo waxay leeyihiin naanays ay leeyihin waxaa la yihahdaa magac isaga ah, almukhadram am amaba almukhadramuun dadka mukhadramka ah oo muxuu ahaa waay joog ahaa waayihii jaahiligan way joogeen waayo islaamkiina way joogeen maca dalika nabigeen ma arkin caleyhi sala khadram ayaa la marka magacaas ayaa raga tilmaamta lah ayuu ku jira radia allahu tacala anhu ardah wuxuu ahaa raggii sayd cali radia allahu tacala anhu ardaahu muxua gacanta midig u oo berigii khawaarijtu la dagaalama iyo dagaaladii uu galay intooda badanba la jiri jiray radia allahu tacala anhu ardah wanaagiisana waa taqaanaan ku taqaanaan maxaa lagu yaqaanaa naxwa naxwaha lagu yaqaanaa weyaan baab alfaacil walmafcuulu iyo mxuu ah abwaab badan qawaaciddaas ninka bilaabay ayuu ahaa radia allahu raximah llah raxmatan waasica maca dalika saxaabi ma ahan maadaama uusan arkin ilan saxaabiga tacriiftiisa waa taqaanaan waa qof nabiga arka calayhi salaat salaam isagoo rumaysan kadibna sida eed ku dhintay ninkaan nabiga uu rumaysana lakiin nabiga muusan arkin calayhi salatu salaam abilaswad dualiya wuxuu le qala wuxu yidhi abilaswad qaala li cimraan ibnu xuseyn wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran cimraanow abulaswadow maa yacmalu nnaasu dadku waxay mxuu ahay camal falaan alyowma maanta oo yakdaxuuna ay u rafaadaan o y dhibaatoodaan ama ay la harjadaan fiihi isaga dhibkan maanta dadka iyo camalkan iyo wanaagan ay la imaanaan balka waran kow ashayun shayn miyaa qudiya la xukumay calayhim dushooda oo madaa tagay calayhim dushooda min qadarin qadar qadar oo min qadari maa sabaqa wixii hormaray qadarkooda camalkan ay camal falan ma shay u qoran oo soo hormaray oo u qoran oo la yaqaano miya kow aw yadaxuun fiih ashayun shay miya qudiya calayhim wamadaa calayhi min qadari maa sabaq aw amaba fii maa shay miya yustaqbaluuna lala qaabila bihi isaga oo mimaa ka mid ah ataahum uula yimid bihi isaga nabiyuhum nabigooda sala allahu aley wasalam wa habatat ay sugnaat alxujatu xujada calayhim dushooda shaygan dadka ay camal falayaan iyo waxaan ay wadaan wax qoran oo buugga hore ku dhacay oo qadarkii lagu raacaa oo meel laga bedela iyo meel looga leexaan aan lahayn miya mise waa shay waxa weeyaan nabi maxamed alai sla slam wuxuu la imaaday wixay ka raacaan ay mxuua ah ajar kaga helayaan oo mxuuaha dhankaas u jahaysan weeyaan oonan m ah qadarkaas hore shuqul ku lahayn faqultu waxaan bal shayin waa shay qudiya calayhim lagu xukumay wa madaa calayhim ku dareeray qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi afalaa yakuunu miyuusan ahaanaynin dulman arrinkaas dulman miyuusan ahaanaynin meeshan waxaa la imtixaamaya ninka la yidhahdo abulsad duali waxaa imtixaamaya camran bn xusein radi allahu tacala arda ayaa muxuu ah imtixaan u qabtay imtixaankaas marka wuxuu rabaa inuu ogaado meesha uu cilmigiisa gaarsiinyay inuu ogaado ayuu rabaa radia allahu tacala canhum jamiican ko ayb afalaa yakuunu dulman dulman miyuusan ahaanin qaala wuxu yidhi abulswad fafazictu waan argagaxay min dalika warka isaga ah fazcan argagax shadiidan weliba aad u daran ayaan argagaxay waqultu waxaan idhi marka war kale waa iga soo bixi waaya kullu shayin shay la arkaba khalqullah waa khalqiga alle isaga ayaa uumay wa milku yadihi gacantiisa wixii haanatay weyaan oy milkisay ninkuu rabo cadaabaya ninkuu rabo jannaynaya baabka isaga marka war ma lahan waa ilaahay mxuu siduu rabo ka yeeli ninkaad waa isdhiibsa marti khalaas waa maadaama muxuu la hordhiga baabkii oo jawaabtii nooca ay noqotay xaaladdu way ku adkaatay ninka isaga ayib falaa yusalu lama weydiiye camaa yafcalu wuuu fala lama weydiiye wahum yusaluuna iyaga mxuu addoomaha waa la weydiiya weyaan faqaala lii wuxuu yihi marka cimraan bin xusein yarxamuka allah allah kuu naxariisto inii aniga lam urid ulama doonin oolama jeedin bimaa saaltug waxaan ku weydiiyey ilaa liaxruza inaan qiyaaso oon imtixaama caqlaka caqligaada iyo aqoontaada weeyaan ayb ina rajulayn laba nin oo min musaynata reer musayne ah qolyihii musaniyiinta weeyaan ataya waxay u yimaadeen rasuul ba u yimaadeen sal slm faqaala waxay yihahdeen yaa rasuul rasuulka allow ara bal ka waran su-aasha iyadaoo cimraan uu weydiina ninka la yidhaahdo abulaswad labadaa nin baa nabigu weydiiyen weeyaan ara'ayta nabi allow ka waran maa yacmalu nnaasu dadku waxay camal falayeen alyowma maanta oo yaktaxuuna fii ay ku dhibaatoodaan ashayun shay miya qudiya calayhim lagu xukumay aw amadaa fiihim ku dareeray min qadarin qadar oo sabaqa horreeyey aw amaba fii ma shay weyan yustaqbaluuna lala qaabila bihi isaga mima ataahum wuxuu ula yimid ula imaaday bihi isaga nabiyuhum nabigooda sal l slam wa habatat ay ku sugnaatay alxujatu xujada ay kusugnaatay wahabatat alxujatu xujada ay kusugnaatay weyaan wa habatat alxujatu xujada ay kusugnaatay alayhim dushooda weyaan faqala wuxuu yihi nabigeen ala sl slam laa maya bal shayan waa shay qudiya calayhim lagu xukumay wamadaa fiihim socod socda weeyaan wa tasdiiqu dalika arrinka asaga rumayntiisana fii kitaab illahi kitaab kale ayuu ku sugan yahay caza wajal wa nafsin naf ayaan ku dhaartay iyo wamaa sawaaha allihii simay oo uumaye fa allamaha kadibna ku hanuuniyey oo ku toosiyey fujuurahaa faajirnimadeeda iyo xumaanteeda ay la imaanaysa dhankaas u jiheeyey iyo wa taqwaaha wanaag falkeeda iyo wanaag ay la imaanaysa ku hanuuniyey oo dhankaas ku ilhaamiyey ayaan ku dhartay uu rabbi subxaana wa tacaala idan hawshaan marka icmaluu fa kullun muyasarun iyo ayadda marka waa isku baab xadiidka boqol afar iyo labaatanaad can caaishata waxaa lg radi allahu tacala anha ardaha an umi lmuminiin weeyaane qaalat waxay tiri duuciya rasulla rasuulka alla looga yeehay ilaa janaazati sabiyin canug janaazadii oo min alansaar ree ansaar ka mid ah faqultu waxaan ya rasuul ahyow tuuba muxuu ahaa laan janaad ayaa usugnaatay tuuba liibaan iyo laan janaad baa usugnaatay cusfuurun waa shimbir oo min casaafiir janati jannada shimbirheeda ka mid a ah weyaan jannada ayuu galaya lam yacmal isuu-a xumaan muusan samaynin walam yudriku muusan halilin qaala wuxuu aw hayra dalika arrinkaa waxaan helmaad sheegtid cayshoy aw hayra dalika kaa waxaan helmaad sheegtid ya caaisha cayshoy ina allaha alla weyne khalaqa jannada wuxuu u ahlan ahal buu u khalaqahum laha ayadoo ayuu u khalqay wahum ayagana fii aslaabi aabaihim aabayaalkood dhabarkooda ku sugan weyaan wa khalaqa lilnaari naartan wuxuu u khalqay ahlan ahl buu u khalqay khalaqahum uu u laha iyagahum ayagana fii aslaabi aabaihim aabayaalkood dhabarkooda ku sugan yahay lidalika culimada ilmaha yaryaroo gaalada amaba muxuu ahay dhintay waa limtixaama ay yidhahdaan qaarkood weyaan kuwa gaalada khaasatan baabu kuli shayin biqadarin shay la arkay inuu qadar ku sugan yahay iyuu baabi baabkan weyaan cabdilahi bni camr ibni caasi radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn camr bn caas samictu rasul baan ka maqlay sal sm qol isagoo kuntu waxaan cafwan kataba allahu alla wuxuu qoray maqaadira alkhalaa'iqi khalaa'iqda qadarkooda iyo waxay marayaan iyo waxay ku dhacayaan iyo waxay la imaanayaan qabla an yakhluqa intuusan uumin asamaawaat samooyinka iwa alardi dholalka iwa alardi ardada cafwan bihamsiina alfi sanatin konton kun oo sano ka hor weyaan qaala wuxuu yidhi carshigu carshiga allana cala almaai biya dushiisa ayuu ahaaday marka iyada weyaan xadiidka boqol iyo lix iyo labaatanaad can taawuus waxaa la wariyay abu cabdiramaan ayaa la yihah taawuus can taawuus ibnu kaysaan alyamaani taawuus ibnu kaysaan alyamaani weyaan ree yaman weyaan fuqahada taabiciinta ayuu ka mid aha weliba kooda aadka u weyn ayuu ahaa radia allahu raximah alla raxmatan waasica ibnu cabaas xertiisa khaaska ayuu ahaa aad iyo aadna waxaa looga yaqaanay dadka boqortooyada iyo madaxda iyo wulaadda iyo khulafada iyo raggaas ayuu wacdin jiray weliba si geesinimona oonan baqdin lahayn ayuu wacdin jiray raximah alla raxmatan waasica waxyaabaha ilaahay subxana wa tacaala ugu nicmay waxaa ka mid markii isagoo xaaji ah oo maalinta toddobaadka la joogo sideedaadkiina loo bixi doono muxuu ahaa mina loo bixi doono ayuu ku geeriyooday bimina hijrada nabiga marka alayh sala slam boqol iyo lixdii ninkaas muxuu ahaa taabicigaas ayaa wuxuu leeyahay anahu taawus qaala wuxuu yidhi adragtu waxaan haleelay oon la kulmay naasan dad oo min asxaabi rasulila rsulka alle saxaabadiis ka mid yaquuluuna dhahayaan kullu shayin shay la arkay biqadarin qadar ayuu ku sugan yahay weeyaan qala wuxuu yidhi samictu cabdulahi bn cumar baan ka maqlay yaquul isagoo le qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sal slem kullu shayin shay la arkay biqadarin qadar ayuu ku sugan yahay xata alcajzi cajisitaanka iyo qofka inuu mxuu ahaa wahsiga iyo kasalka uu ku dhaca iw alkayisi firfircoonida allah ka dhige amaba alkayis firfircoonida iyo iw alcajzu cajiskaba waxaa weyan qadar al ay ku ahaadeen weeyaan saas ayaan ka maqlay cabdulaahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala anu arda saas ayuu leey ninka ka dhaca dhammaan qadarka alla ay kusugan yihin subxaana wa tacaala shaki ma laakiin qofka cibaadadii wanaagga lagu hanuuniyo oo cibaadadii wanaagga hayo macnaheed qadarka wuxuu dhacay saas weyaan insha allahu tacaala kambalada iyo imtixaanka lagu hanuunina saasa ugu dhacay weyaan ilaa in muxuu ahay isbedel u yimaado baab kale laakiin asal ahaan waa noocaas weyaan oo alla subxana wa taala laysa bidalaamin lilcabiid inuu addoomaha dulmiyo wax dhici kara ma culimadan aad bay arrinteed uga hadlaan marka masaladaas ku saabsan in qofka camalka anu ku sugan yahay uu ku dadaalo hal shay unbaa lagaga badbaadi karaa saan is leeyahay masalada ayada ah halkaas shay wuxuu yahay waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun anahum ilaa rabbihim raajicuun waxay la imaanayaan wanaag khayr ay la imaanayaan laakiin khayrka isaga ah iyo wanaagga ay la imaanayaan qalbigoodii cabsi ayaa ku jirta ama laydinka aqbali waayaa ama waxa weeyaan isku toosneen ama waxa idinka halaysan yihiin ama ladin cadaaba wajal iyo khawf iyo ah, mxu ku taagan dadka marka cibaadadii la imaanayaan oo idmiinaan iyo xasilooni aanan ku qabin laakiin wajal iyo cabsi ay u wehliso dadka ayaga waa dadka insha allahu tacala badbaadada loo rajayna laakiin qofka afarta waxba yuqac ka siini markaasuu le jannada halkaasa ii taalla annaga maxaa la dooni baabkaas marka waxaa weya khatar wa arrinta iyada marka in laga digtoonaada muhiima ayib caaw waxaa noo yeel dhowr shay waxaan soxalimaan balamin ayib eh, weysiis tan koobaad in sha allahu tacaala eh, salaad kadib waa la iclaamin doonaa eh, lacag ururintii loo sameynayey walaalaheen dhibaataysnaa oo ilaahay subxaana wa tacaala wax aada u badanna oo wanaag badanna aada ilaahay noo qabtay oo la helay masjidka iyo masaajida kale laga helay in sha allahu tacaala dumarka xaafada ku nool isli ayaa insha allah tacala beri saddex saac halkaa lagu qaban doonaa iyana muxaadaro iyo lacag ururin marka ha laysgaarsiiyo nin walba halkaan fadhiyo waxaa laga yaaba inuu guri kasoo baxay marka warka ha laysgaarsiiyo oo gabdhihii khayraadka inay ka qayb qaataan oo wanaagan ay muxuu ku yeeshaan sahmi iyo sahmi ay ku yeeshaan arrinta iyada ha laga muxuuha lagu baraarujiyo wax badan baad ilahi subxana wa taala ugu qabtaa taas waa qodob qodobka labaad shan su-aalood ayaa halkaan taallo waqtigan wuu dhammaanhayaa Eh, waa shantaas su eh, waa furfuritaan kuwii oo mxu moolkahay maaha waa kuwa juujuu waxay yidhahdaan korkor weyaan su-aasha koowaad raggiina halkan ay ii joogaan meeshaan ay ugu jiraan marka intaanan magacaabin oon hebelow dhihin ya raggiina waa in nin mxu la soo boodo jawaabtii haddii kale hal oradal garayta la waa dhawaaqi hebel umaan dhihi marka ragga ragga rag badbaadiyaa loo bahan yaha caawa insha allahu tacala oo ragga kale sacrifice sameeyo ayib waxaan soo marnay kitaabka waan bilawnay soo mahayn kitaabaha la isku laabo horta kitaabaha la isku laabo kitaaba isku laabo kitaabaha la isku laabaya xaj isku laabo kitaabaha dhammaan qalib alkutub kitaab furan mayaa jira waa maya kitaabka habeenka aan bilownay taariikhda hijriga habeenka intaay ahayd iyo tan miilaadiga inta ahayd iyo habeenka habeenka uu ahaa su-aashu waa taa weyan habeenka habeenku ah waa laska yaqaana dhib ma lahan laakiin taarikhdii aan u baahano qof yaqaano kitaabkan alwaafi maa fi saxiixayn habeenkaan bilownay habeenkuu ahaa ilan qofku waa inuu xisaabtama waa inaad tidhaahda waqti fulaan baan bilaabay waqti fulaanna inay igu dhamaadaan rajaynayaa inta ayadan intaasa i qabsoontay waa ina xisaabsantay markay bisha dhamaadso muxuu dukaan iyo howlahaas kuma aadisaan howlahood haye habeenka la bilaabay yaa hal qofoo wax badbaadiye lama hay sooma haye fadal ya isku day sheekh ha saasaa hijri aad baad u dhaweysay <laughs> haye labaatanka jamaad ula adna aad baa u dhaweysay haye labaatan iyo labadii adna waad dhaweysay toban iyo todobadii ma igu celi oo milaadiga miya milaadiga haatan iyo todoba sax oo bishee bisha labaad hijrigana taqriiban ragga intaad ka dhigteen intaad ka dhigteen laakiin dhexdaad uga baxdeen waxay noqonaysaa marka labaatan iyo kowd labaatan iyo kowd ayaan bilownay bisha jumaad alula kun afar boqol sideed soddonka jira nabigena alai slat slam waafaqsan toban iyo todobada bisha labaad laba kun toban iyo todobada su-aasha labaad ta ayada waxay iska ahayd markii aan muqadimada ka hadlaynay waxaan soo marnay imaamka kitaabka alifay xafidahu kitaab la yihah inuu leeyahay aljamc bayna saxiixayn kitaabka isaga ah wuxuu sheegay inuusan mukhtasar ahayn laakiin kitaabka isaga ahaa oo sidiisii ah oo un mxuu aha laisku duway iyo bukhaariga muslimka laisku duway inuu kitaabkan ka dhex saaray oo qof kitaabkan alwaafida inay macnaheeda ficlan sax tahay kitaabka isaga waxaan sheegnay axaadiid aljamc bayna saxiixayn axaadiistiisa waan sheegnay habeenka isaga ahaa ma xasuustaan axaadiista cadadkooda waan sheegnay tirsigooda ha fadal cabdilqani ya ma maqlaayo laba kun iyo sideed boqol fadal kun sagaal boqol labaatan iyo sagaal taa waa su-aashii darafkeeda labaad waa kitaabkeena weeyaan kun sagaal boqol labaatan iyo sagaal haye fadal <laughs> waa saddex kun iyo sideed boqol iyo lix iyo sagaashan xadiid saas weeyaan eh, waxaa kaloon soo marnay eh, su-aasha saddexaad almukthiruuna fi lxadiid saxaabada nabigeena alai slat slam todoba nin oo waxaa jirta loo yaqaano almukthiruuna fi lxadiid todobada nin oo mukthiriinta aan rabaa qof tartiibkooda ii sheega beyt waxaa jira aan muxuu ahaa ama laba beyt on ku jamcinayn wuu jira qofka hadduu xifdisanya wa ficanta hadi usan xifdisanayn insha allahu taala majliska dambe wa insha allah waatan baraarujin majliska dambe weya laakiin magacyadoodii qof sheeg isku day todoba nin ay waan dhawaaqi intaanan muxuu ahaa laisku day fadal abu hurayra cabdullahi bin cumar cabdullahi bn camr caas caaisha haye yaa ugu dari jaabir iyo abi saciid alkhudri axsantum todobada weeyaan su-aasha afraad eh, niyada waxaa nidhi maqsuudkeeda waa laba shay anniyatu maqsuuduhaa shay-aan labada shay maxay ahaayeen markii neye la yihahda niyada laba shay a looga qasti fadal tamyiizu alcibaadaat min alcaada cibaadada oo caadada laga kala sooca caadadii cibaadadiya lagu kala sooci ilan qofka haddii had jiim gala aada forfororsada iyo hadduu ah, maxaa lagu kala saari niyadii tamyiizu alcaadaat min alcibaadaat waa kow tan labaad tamyiiz fadal bayn cibaadaat cibaadaadkii oo la kala saaro marka intaas tii shanaad insha alla waa laydinka cafinaya waqtiga ramadan awgiis habeen dambe insha alla cashirku baaqanaya raallina hada hawshii lacag ururinti ayaan meel u aadaynaa marka raalli ahaado aan naga baaqanayaa walaalihiin aan badbaadinaynaa insha alla sabtiga dambe ayuu noo ahaan doonaa hada wallah aclam sal alla waslam ala abdihi rasuuli mustafa